الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد waxaan qaadanaynaa saxaabiga lagu magacaabo humaamata bin uhaali saan soo tilmaannay saxaabi kasta inta aan taariikhdiisa la gelin wax yar oo halkudhig ah ayaa markaa lagu soo qaataa saxaabigani waxaa halkudhig u noqday yadaribu wuxuu ku soo rogayaa yadaribu umaama wuxuu ku rogayaa alxisaar aliqtisaadiy alxisaara cunaqabatayn dhaqaale calaa qurayshin qoraysh ayuu cunaqabataynayaa weliba xagga dhaqaalaha ayuu ka cunaqabataynayaa humaama wa fi sanati saadisati sanadii lixaad ee lilhijrati hijradii nebiga lix ka ahayd ayaa casama wuxuu goostay alrasuulu rasuulku salawaatuullaahi calayhi naxariisyaalka alle korkiisa ha ahaatee calaa an yuwasica inuu waasiciyo ballaariyo nitaaqa dacwatihi dacwadiisa baaxaddeeda inuu ballaariyo waasiciyo ayuu nebigu go-aan ku gaaray sanadii lixaad calaa an yuwasica inuu waasiciyo ballaariyo inuu ballaariyo biaaqa dacwatihi ama niaaqa dacwatihi dacwadiisa ila allaahi ilaahay dintiisa uu dadka ugu waco nitaaqadeeda iyo baaxaddeeda inuu sii ballaariyuu goostay fa fakataba waa qoray rasuulka sala allahu calayhi wasalama amaani amaaniyata kutubin siddeed waraaqadood ayuu u qoray ilaa muluuki alcarabi waalcajami boqoradii carabta iyo kuwa cajamiyiinta waa kuwan afka carabiga ku hadline sideed dhambaal iyo sideed risaalo ayuu u qoray wa bacaha waa diray bihaa waraaqooyinka ilayhim xaggooda ayuu u diray boqorada yadacuuhum asagoo ugu wacayo ugu yeeraya fiihaa waraaqooyinka gudahooda ila alislaami islaamnimada inay bal islaamka soo galaan ayuu markaa ku talagalay nebiga wa kaana fii jumlati man kaatabahum dadkii uu u qoray waxaa ka mid ahaa jumladii iyo dadkii uu u qoray waxaa ka mid ahaa humaamatu bin uhaalin ama hamaamata bin uhaalin alxanafiyu ee reer xanafi ahaa reer xanafi ahaa ayuu markaa u qoray walaa harwa wax lala yaaba ma aha walaa harwa walaa cajaba laa cajaba macnaha yaab ma laha in loo qoro waayo fahumaamatu humaama qaylun waa madax oo min aqyaali اlcarabi carab madaxdoodii ka mid ah fi ljaahiliyati xilliga jaahiliga qayl buu ahaa waa nin madax ah humaama oo madaxdii jaahiliga carabta markaa ka mid ah wa sayidun oday buu ahaa oo min saadaati bani xaniifati reer bani xaniifa odayaashoodii ka mid ah almarmuuqiina ee marmuuqiinta ah marmuuqiinta ahee isha buuxiya oo dadka adaga marka la fiiriyo ishu ay buuxinaysay ishu qabanayso ayuu markaa ku jiray wa melikun boqor ayuu ahaa oo min muluukiilyamaama yamaama boqoradooda ka mid ah alladiina kuwaasoo laa yucsaa aan laga diidin lahum ayaga amrun arin dadka aan arrintooda la diidinoon la caasinin ayuu markaa ku jiray laa yucsaa lahum amran talaqaa waxa uu ku soo dhoweeyey umaamatu umaama ninka lagu magacaabo risaalata annebiy nebiga risaaladiisii warqadiisii wuxuu ku soo dhoweeyey calayhi asalaatu wasalaam bizirayati iyo sitaan iyo walicraadi jeesasho warqaddii nebiga markay u timid ninka wuxuu ku soo dhoweeyey warqaddii rasuulka wuxuu ku soo dhoweeyey bizirayati wuxuu ku soo dhoweeyey liirid iyo sitaan uu yase warqaddii iyo walicraadi jeesasho wa akhadatu waxaa qabatay alciza isla weyni bilidmi dembigiisa sababtiisa fa asama wuxuu ka furaystay udunayhi labadiisa dhagood can simaacin inuu maqlow ajiibo dacwati alxaqi waalkhayri yeeritaankii iyo dacwadii xaqa iyo khayrka dhagoo faraha ka gashtay macnaa waa diiday inuu qaato waaye talaqaa wuxuu ku qaabilu ku soo dhoweeyey humaamatu risaalata annebiy nebiga risaaladiisii calayhi الsalaau wasalaam biziraayati iyo sitaan iyo liidid iyo walicraabi jeesasho ayuu ku soo dhoweeyey uu ka jeesto wa akhadat اlcizati biاlimi dembigiisa sababtiisaa waxaa ku qabatay ciza iyo isla weyni faasamma wuxuu ka furaystu ka dhaga laabtay udunayhi labadiisii dhagood ayuu ka dhaga laabtuu ka furaystay can simaaci maqlitaan iyo ajiibid dacwati alxaqi waalkhayri dacwadii xaqa iyo khayrka inuu ajiibo uma intaa ka bacdi innahu asaga waa humaame rakabahu waxaa koray shayaanuhu shaydaankiisii shaydaanka mar allaala markuu ku simbirixiyo kugu sii wado xeer waxa uu gaarayaa faras uu kaa dhigta adoo dhan waxaa gaadiid ka dhigtoo koray shaydaankiisii fa fa adaraahu wuxuu ku diray biqatli rasuuli illaahi rasuulka dilkiisa sala allahu calayhi wasalam inuu rasuulka dilo ayuu shaydaankii ku diray iyo waawa'di inuu la duugo ama uu aaso dacwatihi dacwadiisa macahu rasuulka uu la aaso inuu nebiga dilo dacwadiisa iyo asagana hal mar ay meesha ku baaba'aan oo markaa la aaso fadaaba wuxuu bilaabay yataxayana yataxayanu inuu u firfirsanayo inuu la raadsanayo alfursa fursadooyin inuu la raadsado lilqadaa'i suu u dili lahaa cala اnabiy nebiga sala اllahu calayhi wasalam saacaddaa ka bilaab wuxuu caada ka dhigtay uu bilaabay inuu la fiirfiirsado yataxayanu alfurasa fursado inuu la beegsado la raaraadsado lilqadaa'i cala اnnabiy ka takhallusitaanka iyo dilka rasuulka sala allahu calayh wasalam xataa asaaba ilaa uu ka helay minhu xaggiisa kiratan si qira'a ah, si kafle ah nebigu aan ogayn oo qarro karkaa ka ah ayuu helay fursaddii wakaadad waxay sigtay tatimu inay taam noqotay dhammaystiranto aljariimatu jariimadii iyo dembigii ashancaa ee foosha xumaa inay suuragal noqotou nebiguba dilo ayaa ayaa dhowaatay fursadduu la raarraadsanaya waa uu helay si gaadmaa ayuu rasuulku ku helay waxaa u dhinnaa inuu markaa dilo keliya wakaadad waxay sigtay oo ay u dhowaatay tatimu inay dhammaystiranto oo ay taab noqoto aljariimatu jariimadii waa dembigii ashancaa ee fawsha xumaa lowlaa anna axada haddaysan jiri lahayn mid acmaami humaamata umaamo adeeradii ka mid ah anaahu oo ka celiyo ka reebay can casmihi go'aankiisa fii aakhiri laxdatin laxdadii ugu dambaysay daqiiqadii ugu dambaysay nebiga uu dili lahaa ayaa nin adeerkii ka mida ka celiyey anaahu wuu ka reebay wuu ka hor istaagay can casmihi go'aankiisii ahaa inuu nebigu dilo waana laxdaadkii uu fulin lahaa gabagabadeedii fanaja allaahu ilaahay baa ka badbaadiyey nabiyahu nebigiisa min sharihi shartii umaama ilaahay baa ka badbaadiyey subxaana wa tacaala laakinna laakiinse humaama ninka lagu magacaaba idaa kaana haddii uu ahaaday qad kafa mid ka joogsaday oo ka reebtoonaaday can rasuuliillaahi rasuulka xaggiisa salawaatu ullaahi calayhi naxariisyaalka alla korkiisa allaha allah yeelee fainnahu waa umaama lam yakufa kama uusan harin can asxaabihi asxaabtiisa nebiga saxaabadiisa kama harin oo kama joojinin dhibka xayu meel jacala uu bilaabou guda galay yatarabbasu inuu la eeg eeganayo la fiirfiirsanayo bihim ayaga yatarabbasu asagoo la sugayo fursad kale oo shar uu ku gaarsiiye saxaabada haddii nebigii uu saa isaga daayey saxaabadii buusan markaa dhaafin xataa dafira ilaa uu gacanta ku dhiguu ka guulaystay bicadadin tiro oo minhum saxaabadii ka mid ah wa qatalahum waana laayo wuu dilay shara qidlatin dilkan u shar badanoo u xun ayuu markaa saxaabadii gobol laayay qolaa u suuro gashay uu ka guulaystay tiro saxaabadii ka mid ah waa uuna dilay dilitaantan u xun faahdara annabiyu calayhi الsalaaةu wassalaam faahdara macnaha wuxuu banneeyey wuxuu hadri ka dhigay nebiga sala allahu calayhi wasalam damahu dhiiggiisa dhiiggiisii uu rasuulku banneeyey humaama meel kasta oo lagu arko dilkiisa waa bannaan yahay xaaladaasaa la soo geliya waa aclana waxaa lagu iclaaniyey oo lagu ogeysiiye daalika arrintaa fii asxaabihi nebiga asxaabtiisa dhexdooda saxaabadii nebiga ayaa wuxuu amar ku siiyey rasuulka ninkaa humaama dhiiggiisa hadri inuu yahay inuu bannaan yahay xaaladdu markay meeshaa maraysa lam yamdi kama soo wareegan oo ma soo gudbin calaa daalika arrintaa tawiilu waqtin wakhti dheer markii dhiiggiisii la banneeyey oo la iclaaniya wakhti dheer kama soo wareegan xataa intii casama uu goostay humaamatu bin uhaalin calaa aadaa'in inuu soo guto alcumrati cumro inuu aado inuu cimro aado xaram ka tago ayuu markaas soo go-aan ku gaahay faاnطalaqa wuxuu ka soo tegey min ardi اlyamaamati dhulkiisii yamaama muwalliyan xaal uu u soo jeediyey wejh wejigiisa shadra makata dhanka maka dhulkii barakaysnaa ee maka ayuu wejigiisii u soo jeediyey wahwa asagoo yumanii nafsahu nafsadiisa nafsadiisa asagoo ku tamaninaya oo ku maaweelinayo uga sheekaynaya biطawaafi inuu tawaafi doono xawla alkacbati kacbada gaararkeeda iyo dabxi gowra liasnaamiha asnaamteeda inuu xoolo usoo qali doono uu soo dhaqaaqay umaama dhanka magaalada madiina ayuuna dhanka magaalada maka ayuuna soo aaday xilliga uu saa u baxayo waa xilli uu nafsadiisa ku maaweelinayo ugu sheekaynaayo waa xilli nafsadiisa uu ku eh, hungurigelinaayo maniga wuuu leeya waxaasaad samayn doontaa naftiisuu ku hungurigelinayey biawaafi inuu awaafi doono xawla alkacbati kacbada gaararkeeda iyo dabxi liasnaamiha asnaamteeda wax inuu u gowraco wa bayna waqti kaana uu ahaa fumaamatu fii bacdi ariiqihi waddadiisii qayb ka mida qariiban u dhow min almadiinati magaalada madiina nasalad bihi waxaa ku soo degay nasalad waxaa ku soo degay bihi asaga naasilatun naasilad baa ku soo degtay dhacdo arrin dhacdo ah ayaa ku soo degtay markuu magaalada madiina waddooyinkeeda gobolka mid ah uu markaa marahayay lam taqac lahu fii xusbaanin uusan ku talagelin lam taqac aysan dhicin lahu asaga fii xusbaanin xusbaan aysan markaa ugu soo dhicin macnaha ku talagal wuxuu islahayn way kugu dhacayaan uusan ku talagelin ayaa ku dhacay dalika arrintaasi waxay tahay anna sariya ilaalo oo min saraaya illaahi rasuulka ilaaladiisa ka mid ah salawaatu ullaahi calayhi kaanad ahayd tajuusu mid ku wareegta khilaala diyaari diyaaraha iyo xaafadaha dhexdhexyaalkooda magaalada madiina koox wareegaysay oo gaar ka haysayoo loogu talagalay inay bal ilaaliyaan ku wareegahayay khawfan ayagoo ka cabsanaya min an yadruqa inuu soo galo almadiinata magaalada madiina inuu soo galo daariqun mid soo gelahaya sharwata ow yuriidaha ama u yimaada muctadin mid muctadin ahoo xadgudub wata bisharin shar inuu magaalada ku sameeyo taabaa laga cabsanaayo koox ilaala ah oo nebigu bixiye baa jirtay magaaladay ku dejiisaayeen saasay u baarbaarayeene dhexmarmaraayeen khilaala diyaari xaafadaha dhexdooda iyo guryaha dhexdhexyaalkooda khawfan cabsi laga cabsanaya min an yadruqa almadiinata magaalada madiina taariq inuu yimaado mid guureeyo ah amase mid imaanayo shar wata inuu shar iyo fasaad iyo dhib ku wata inuu soo galo ow yuriidaha amase la doonaya ama u imaanaya dheh muctadin mid muctadin ahoo xadgudub badan bisharin inuu shar la soo galo magaalada fa asarad way soo qafaalatay marka asariyatu kooxdii ilaalada ahayd baa humaamata umaamay gacanta ku soo dhigeen waa la soo qafaalay ismadheen waa lagu qafaalaya iyo gacbada dawaafi doontaa asnaamtood wax u qali doontaa wuu ku socday wuxuusan xisaabtanka ku darno maskaxdiisa aan soo gelin bay ahayd fa asarad way qafaasheen assariyatu kooxdii humaamay qafaaleen wahiya ayadoo laa tacrifuhu aysan garanaynin intaasuu nasiib ku yeeshay waxaa ku soo aaday koox aan humaamaba aqoonin waayo koox taqaana hadday heli lahaayeen waa la dili lahaa ilan horay ayuu nebigu amarkaa u bixiyey sala allahu calayh wasalam laakiin dadkaa gacanta ku dhigay ma aqoon inuu umaamo yahay wa atat bihi waxayna ula yimaadeenay u soo kaxeeyeen ila almadiinati magaaladii madiina wa shaddathu waxay ku xireen oo ay ku xirtay ilaa saariyatin tiir oo min sawaariya almasjidi masaajidka tiiraha ku yaala tiir ka mid ah ayaa lagu xirxiray muntadiratun ayagoo sugaya an yaqifa inuu ka go-aan gaaro an yaqifa inuu u kuurgalo go-aanna uu ka gaaro annabiya nebiga alkariimu ee sharafta leh binafsii nafsadiisa calaa sha'ni alasiir asiirkaa xaaladiisa kaa la soo qafaalay meesha ay ku xirxireen inuu nebigu bal ka soo saaro aan iyo wixii lagu samayn lahaa wa an ya'mura fiihi iyo inuu amar ku bixiyo biamri amarkiisa wixii laga samayn lahaa dila iyo saa yeela iyo nebigaa laga sugaayey sala allahu calayh wasalam asna tiir tiirarka masaajidkaa lagu xidhay walamaa goortii kharaja uu soo baxay annabiyu nebiga calayhi الsalaau wasalaam ila اlmasjidi masaajidka markii uu soo aaday oo wahama uu damcay biاdukhuuli inuu soo galo fiihi masaajidkii ra'aa wuxuu arkayba rasuulka humaamata humaamihiyo marbuudan xirxiran fi saariyati tiir ku xirxiran buu arkay nebiga sal اla alيه wasalam albaabka masaajidka markuu saa u damca inuu soo galo waa ka odaygiibaa xihanba faqaala liasxaabihi asxaabtiisii buu ku yidhi rasuulka atadaruuna ma garanaysaan oo ma taqaanaan man akhadtum midkaa soo qabsateen kan aad xixirteenoo soo qabateen ma taqaaniin faqaaluu laa yaa rasuula allah maya bay dheen rasuulka ilaahayow faqaala wuxuu yidhi haada humaamatu bin uhaalin alxanafiyun waayee faaxsinuu wanaajiya hagaajiya buu yidhi asaarahu qafaalkiisa macnaha asaar waxaa loola jeedaa axsinuu mucaamaladiisa hagaajiya saad ula dhaqmi lahaydeen hagaajiyo yaan la dhibin buu yidhi uma rajaca waa laaftay calayhi الsalaatu wassalaam ilaa ahlihi ehelkiisii buu u laabtay wa qaala wuxuu ku yidhi ijmacuu u soo aruuriya oo u soo kulmiya maa kaana cindakum waxa agtiina ahaaday oo min طacaami raashin ah kasiir waay waa qafaal madacba ha ahaadee wuu tabardaran yahay wax isugu soo dardara buu xaasaskiisii ku yidhi wabacaduu bihi u soo dira ilaa humaamata bin uhaal yaa meeshaa ku xirxirane baraashin u soo dira uma kabacdi amara wuxuu amray rasuulka binaaqatihi hashii uu watay an tuxlaba lahu in loo maaloo loo liso fi lquduwi wاrawaaxi subax iyo galabba bal hasha u watana u maala buu yihi caanaheeda ha la siiyo subax iyo galabtii waan yuqadima in loo geliyo waan yuqadama in loo geliyo ilayh xaggiisa labanuhaa caanaheeda caanahana siiya waqad tama waxay dhacday daalika arrintaa kullahu dhammaan qabla an yalqaahu intuusan la kulmin ka hor alrasuulu rasuulku salawaatu ullaahi calayh an yukallimahu inuu la hadlo waa intuusan weli la hadlin markuu indhaha saaruu saa u laabto barnaamijkaasoo dhan rasuulku usoo sameeyey sal alla alayh wasalam uma intaa ka bacdi ina اnebiya nebiga sala اllahu calayhi wasalam aqbala wuxuu soo qaabilay calaa humaama humaama yuriidu asagoo doonaya an yastadrijahu inuu balsabaansabo ama inuu kusoo sirsiro ila alislaami islaamka nebiga hamiga uu lahaa waa lagu dili rabay iyo ka aarsi ma ahayn dadku say islaamka u qaadan lahaayeen sal alla alah wasalam intaun buu ku fikiraayay marka la dhagaxeeyo dhiigga laga daadiyo iyo marka mashaakilka la soo gaaro allahuma hdi liqowmi fa innahum laa yaclamuun dhiiggiisaa socdaa intaa macnaha hamigiisa dhib kastaba ha soo gaaree say ummadda naar uga badbaadaan buu ka shaqayn jiray sala allahu calayh wasalam dhiiru dadkaa soo sirsiro uu soo sasaansabo ee yuriidu asagoo doonaya an yastadrijahu bal inuu ku soo sasabo ila alislaami islaamka oo qaal wuxuu yidhi maa cindaka yaa umaama maxaa haysaa umaamo iska waran xaaladaada waa sidee fa qaala wuxuu dhahay cindii yaa muxamadu alkhayr agteeda khayr ba ahaaday buu yidhi waa fiicanahay fain taqtul haddaad disho laakiin asuu ishaysta haddaad idisho waaye taqtul waxaad dishay daa dami nin dhiig saaxiib ah iska ilaali buu dhahay nin laga dambeeyaan ahay oo alaga kaa aari doona haddaa i disho wain tuncim haddaad i nimcayso manaa haddaad igaladaysato galad i gashato tuncimka wuxuu markaa ula jeedaa haddaad i nimcaysatood galad ii gashood iska keydaysa waaye tuncim calaa shaakirin shaakir baad galladaysatay nin akhayaar ahoo shukrin yaqaanoo galada loo galo gudi kara ayaan ahay buu dhahay waa talabaad wain kunta haddiise aad turiidu lmaala nin xooladoon ah fasal weydii tocda waa lagu siinayaa minuu xaggiisa maashita waxaa doontee haddaase xoolo rabta buu yidhi nin madaxaana ah waad adna faqiir baa tahee waxaad doontaan ku siinayaa saddexdaasaan haayaa fatarakahu wuu ka tegay rasuulu ullaahi salawaatu ullaahi calayhi yowmayn laba maalmood baa calaa xaalihi sidiisa loo dhaafay laba maalmood buu cuntadiisii caanihiisii cabaayey yu'taa waa loo keenahay lahu asagoo waa lala imaanahay biacaami waasharaabi cunitaan iyo cabitaan wayuxmalu ilayh waxaa loo soo qaadaya xaggiisa labanu naaqati hashi caanaheeda uma jaa'ahu laba maalmood kadib buu haddana u yimid rasuulka faqaala wuxu maa cindaka yaa umaama umaamo maxaa haysaa haddana wax iskaa bedelay ma jiraa qaala laysa cindii maa qultu laka min qabl waxaan horay kuu ihi meehe wax kala mahaya buu dhaha geesi buu ahaa maa qultu laka min qabl horay waxaan kuu dhahay waxaan ahayn ma haayo fain tuncim haddaad galladaysato nimcaysana ood maanta wanaag ii samayso tuncim waxaad u nimcaysay oo aad galladaysatay calaa shaakir nin shaakir ah nin galab gud yaqaanoo gallada loo galo sida loo guda yaqaanaa ayaad galladaysatay wa in taqtul haddaad dishana macnaa haddaad i disho taqtul waxaad dishay daa damin nin dhiigu saaxiib ah dhiiggayga dhulka kuma dhacayee dad baa iga dambeeya buu yidhi wain kunta haddii turiidu aad tahay mid doonahaya almaalna fasal tucطa minhu maa shiئta waxaad doonta afkaaga kala qaad waa lagu siinaa fatarakahu ka tegay haddana rasuulu اllahi salى اllahu عalayhi wasalam xataa idaa kaana ilaa la gaaray alyowm الtaali maalintii xigtay jaa'ahu waa u yimid haddana rasuulka faqaala wuxuuhi maa cindaka ya humaam hay haddana maxaad haysaa maa cindaka agtaada maxaa ahaada ya humaam faqaala cindii maa qultu lak waxaan ku yidhi waxaan ahan buu yidhi cindii agtayda maabaa ahaaday qultu aan kuu dhahay laka adiga in tuncim haddaad nimcayso haddaad iska kaydayso haddaad galab i gashato haddaad nimcayso waaye haddii aad abaal i gashatood abaal gashato in tuncim tuncim waxaad abaal gashatay calaa shaakirin shaakir kaa dhumi maayo waa lagu sheeg sheegayaa wain taqtul haddiise aad disho taqtul waxaad dishay daa damin nin dhiig u saaxiib ah wain kunta haddaadse tahay turiidu lmaal acطaytuka waxaan kaa siinayaa minhu maalka maa tashaa waxaad doonto intaasaan hayaa faاltafata waa egay rasuulu اllaahi salى اllahu عalayhi wasalam ilaa asxaabihi asxaabtiisii marka rasuulka saa u fiiriyey wa qaala wuxuu yidhi aطliquu humaama iska sii daaya buu dhahay salى اllahu عalayh wasalam aliquu fura xargaha ka furfuree daaya humaama fafakho way fureen wihaaqahu xargihii bay ka furfureen oo aطlaquu way sii daayeen marka uu iska baxay haadara wuu ka baxay humaamatu masjida rasuuli illaahi rasuulka masaajidkiisii salى اllahu calayh wasalam wamadaa waa tegay xataa idaa balaqa ilaa uu gaaray nakhlan beer oo fii xawaashiya almadiina madiina dacalkeeda ku yaala xawaashiya almadiina magaalada madiina geeskeeda ku yaala beer meeshaa ah ayuu tegey qariiban u dhow min albaqiic meesha baqiice qubuuraha muslimiintae masaajidka nebiga u dhow fiihi maaun biyo ayaa meesha ahaa anaakha wuxuu fadhiisiiyey raaxilatahu gaadiidkiisii cindahu beertii agteeda wa tadahara waa tahaaro qaatay wuu isku qubeeyey wuu isku nadiifiyey min maa'ihi biyihiisii fa axsana waa wanaajiyey tahuurahu dahaaro qaadashadiisii si fiican buu isugu mayray uma kabacdi caada wuxuu kusoo soo laabtay humaama adraajahu raadkiisii buu kusoo laabtay macnaha meeshii markii hore uu soo maray adraajtiisii ayuu haddana kusoo laabtoo meeshii ayuu haddana kusoo soo soo maray adraajahu adraajtiisii ayuu soo maray raadkiisii ila almasjidi masaajidka uu kaga yimid ee geynayey famaa in balagahu maba uusan gaarinba xataa waqafa ilaa uu dul istaagay calaa mala'in jamaaco oo min almuslimiina muslimiinta ka mid ah wa qaala wuxuu yidhi ashhadu an laa ilaaha ila allah waashhadu anna muxammadan cabduhu warasuuluhu waashhadu anna muxammadan cabduhu warasuuluhu mucaamalada fiicanee lalala dhaqmay sida uu rasuulku ula dhaqmay sala اllahu calayhi wasalam islaamka xilmigiisa iyo dulqaadkiisa islaamka macaankiisa iyo sabirkiisii wixii o dhanba intuu iska nin caaqilna waa ahaa nin aad dili rabtood kaa fagtay saxaabadiisii aad dhammaysay gacanta aad ugu jirto aad xirxiran tahay suu ku yeeli lahaa asiaan la qiyaasi karin seesa ula dhaqmay rasuulka sala allahu calayhi wasalam islaamku waa islaam nabadgelyo ah oo aad u dulqaad badan nebiga in badan buu ku dadaali jiray xaaladda noocaa ah wax dacwaa ayadoon la gaadhsiin baa wuxuu arkay dhaqanka islaamka keliya waa soo laabtay ashhadu waxaan qirayaa buu yidhi an laa ilaaha ila allah allu xaqnimo lagu caabudon allah ahayn inuusan jirin wa ashhadu waxaan kaloo qirayaa ana muxamadan cabduhu warasuuluhu addoonkiisa iyo rasuulkiisa inuu yahay uma اtajaha wuxuu aaday haddana ilىa rasuuli اllaahi salى اllahu عalayh wasalam rasuulka xaggiisa wa qaala wuxuu yidhi ya muxamed maxamedow wallaahi ilaahay baan ku dhaartay maa kaana ma ahayn calaa dahri اlardi arlada korkeeda wajhun weji abqadu ilaya xaggayga loogu carab badan yahay oo loogu necab yahay min wejika wejigaaga waxa adduunka joogo arlada korkeeda saar adaan kuu necbaa buu yidhi aad baan kuu karahsanaaya waqad asbaxa wuxuu noqday wajhuka wejigaaga axaba alwujuuhi wejiyaalka kuwa loogu jecel yahay kulliha dhammaantood ilaya xaggayga wallaahi allaan ku dhaartee maa kaana diinun diin ma jirin abqada ilaya loogu necab badan yahay oo loogu carab badan yahay xaggayga min diinika diinkaaga fa asbaxa diinuka diinkaaga islaamka wuxuu noqday axabba diin diinka midka loogu jecel yahay kullihi dhammaantii ilaya xaggayga wawallaahi ilaahay baan ku dhaartaye maa kaana baladun beled iyo magaalo ma jirin abqada ilaya laygu kay neceb badan yahay min baladika beledkaaga fa asbaxa baladuka beledkaagu wuxuu noqday axabba albilaadi bilaadaha iyo dhulalka iyo wadammada dhammaan midka loogu jecel yahay kullihaa dhammaantood ilaya xaggayga allahu akbar intaasuu noqday uma kadib ardafa wuxuu raacsiiyey intaasi wuxuu raacsi u dabageliyey ama uu fangelisiiyey qaa'ilan asagoo odhanaya laqad kuntu waxaan ahaa asabtu mid ka asiibay fii asxaabika asxaabtaadoo ka galay daman dhiig saxaabadaadii baa dad badan ka dilay fama aladii waa kee waxa tuujibuhu aad ku waajibinaysa calaya korkeega maxaa igu waajib ah dad baan dilay rag baan kaa dilay maantana adaan kuu jeclahay dhulkaagaan u jeclahay diintaadaan u jeclahaye maxaa igu waajibaaya faqaala calayhi الsalaaةu wasalaam laa tatriiba calayka ya humaama wax dagaal iyo eedayn ah korkaaga ma aha baa la dhahay humaamo faina alislaama islaamka yajubu wuxuu tirtiray maa qabla wixii ka horeeyey islaamnimada aad gashaa wuxuu gooyaa ee uu tirtiraa wax allaala wixii ka horeeyey qofka intuu gaal ahaa hadduu soo islaamo safa cusbaa u bilaabanaysa aلtaa'ib min adembi kama laa demba lah dembii macsiyaad gashay waad ka towba keentay wixii laguu qaqaban maayo lagu kaa cafina subxaana wa tacaala taa'ibka towba keena wuxuu la mida ah qofkaan dembi gelin wuu ka tirtiraa wixii ka horreeyey wa basharahu wuxuu ugu bishaariyey rasuulka ninkii humaamo ahaa bilkhayri alladii khayrkaasoo katabahu allah ilaahay uu u qoray lahu asaga biislaamihi islaamnimadiisa loogu qoray faاmbasadat waxaa fiday waxaa iftiimay ama kala baxay asaariiru humaamata humaama wejigiisa meelaha asaariirta qofka markuu farxana meelahabaa kala baxa markuu caraysanu isku imaadaanoo wuu tubaa marka asaariirtiisii ayaa iftiimay wejigiisuna iska dheh umaama wejigiisa ayaa kala baxay farxad daraaddeed wa qaala wuxuu yidhi wallaahi allan ku dhaartee la usiibanna waan asiibi oo waan asiibayaa min almushrikiina mushrikiinta xaggooda adcaafa maa asabtu wixii aan ka asiba labalaabkooda min asxaabika asxaabtaada dhibkii iyo intii aan saxaabadaada ka dilay oo aan ka asiibay labalaabkood baan gaarsiin doonaa ayagana walaضacanna waan dhigayaa oon dhigayaa nafsii nafsadeydii wa sayfii sayfteedii waman macii inta ani ila jirtaba fii nusratika gargaarkaagii wa nusrati diinika diinkaagu gargaarkooda ballantaasuu rasuulka u qaaday sal اllahu alيh wasalam uma kabacdi qaala wuxuu yidhi yaa rasuul allah rasuulkii allah ina khaylaka fardahaadii macnaa waa ciidankiisu ula jeedaa akhadadnii waa isoo qabsadeen fardahaadii baa isoo taxaabtay buu yidhi waa ciidankaagii ilaalada ahaa wa ana anigu uriidu lcumrata cumro doonayo cimro u socda yay soo qabteene famaadaa taraa maxaad ka dhihi lahayd an afcala inaan sameeyo haye maanta wixii ka dambeeya nebigu amarkiisa ku soconaya maxaan sameeyaa buu dhahay wixii aan fali lahaa bal ii sheeg famaadaa tara uma qaala yaa rasuula allah ina khaylaka fardahaagabaa akhadadnii isoo taxaabto isoo qabsaday wa ana anigu uriidu doonayo isaga socda alcumrata cumro famaadaa taraa maxaad ka arki lahayd ood ka dhihi lahayd an afcala inaan samee ma iska noqdaa halkaan maan joogaa cimradeedii maan aadaa faqaala calayhi الsalaaةu wasalaam wuxuu yidhi imdi soco oo fuli imdi dhaqaaqoo soco liadaa'i cumratika cumradaada gudashadeeda u soco walaakiin calaa sharcati illaahi ilaahay diinkiisa shareecada alle ku cimraysiya wa rasuulihi wa callamahu wuxuu baray maa yaquumu bihi wuxuu ku dul istaagi lahaa oo min almanaasiki acmaalaha cumrada ah wixii uu samayn lahaa baa la baray mada wuu dhaqaaqay humaama ilaa gaayatihi hortiisii iyo dantiisii buu u baxay xataa idaa balaqa ilaa uu gaaray batna makata maka waadigeedii waqafa waa istaagay yujaljilu bisawtihi asagoo ku ruxruxaya codkiisii alcaalii ee sarreeyey maka ayuu ku gilgilay yujaljilu yujaljilu asagoo gilgilahya maka bisawtihi codkiisii alcaalii siraysay qaa'ilan odhanaya labayk allaahumma labayk labayka laa shariika laka labayk ina alxamda waannicmata laka wاlmulk laa shariika lak cod dheer asagoo ku qaylinaya talbiyaysanaya yuu maka kaga dhawaajiyey labayka ku ajiibay allahuma labayk ilaah waan ku ajiibay labayka waan ku maqlo waan ku yeelo waan ku ajiibay laa shariika laka labayk shirki kuuma sugnaanina waa ku ajiibay ina alxamda mahad wاnicmata nimco laka aday kuu sugnaatay walmulki mulkiba laa shariika laka wax kula qaybsadaayo ma laha fa kaana wuxuu ahaa umaama awl muslimin muslimkii ugu horreeyey calaa dahri اlardi arlada korkeeda saaran dakhala galay makata mulabbiyan maka galay asagoo talbiyaysanaya labayk allaahuma labayk ninka ugu horreeyey oo akrinaya maka ku galay buu ahaa samicad waxay maqashay quraysh sawta talbiya talbiyadii labeegsigii codkeedii bay maqashay fahabad way soo booday muqdabatan ayadoo caraysan manaa ayadoo la carageliyey madcuuratan degdegaysa oo aad u argagaxsan oo sallat الsuyuuf saafiyiba waxay ka baxsaneen ka siibeen mina hamaadiha galalkoodii saafiyi bay galalka ka soo baxsadeen wاtajahad waxay soo aaday qoraysh naxwa الsawt codka dhankiisa maxay rabtaa litabdisha inay qabato litabdisha bihaada اladii midka iqtaxama ku soo duso soo galay caliha korkeeda carinahaa qabuulkeeda carin carin waa waxaa macnaha magaaladooda ama wadankooda gurigooduna iska dheh cariinaha carinteedii iyo meelahay deganaayeen ninkaan qaylinaya labayk allaahuma labayk u soo galay yay damceen inay markaa qabtaan watajahad waxay soo jihaysatay soo aaday naxwa asawti dhanka codka litadadisha inay qabato darteed bi haada aladii midkaa iqtaxama midkaasi iqtaxamka ahe kusoo soo ciriirayoo soo galay iqtaxam qofka hoos u soo dusaa loola jeedaa iqtaxama macnaha u soo galay calayhaa korkeeda cariinahaa gurigeeda ugu soo galay walamaa goortii aqbala uu soo qaabileen alqowmu qoomkii calaa humaama rafaca sawtahu codkiisii buu kor u sii qaaday bitalbiyati labeegsiga talbiyadii buu xoog u sii akhriyey wahuwa yandur asagoo eegaya ilayhim xaggooda bikibriyaa'in si isla weyni ah kibriyaa si ayaga ka cizi sarayso ka sharaf badan yuu saas u fiirinayay fahama wuxuu damcay fataa shaab dhallinyaro oo min fidyaani qoraysh qoraysh dhallinyaradoodii ka mid ah an yurdiyahu inuu ku dilo bisahmin gamuun gamuun baa intuu sa ula soo baxay leebkii qaasada intuu saaray uu damcay inuu ku hoobiyo uu markaa ku dilo faأkhaduu way qabteen calىa yadayhi gacmahay ka qabteen waqaaluu waxay dhaheen wayxaka war liibaantaadey ataclamu man haada kan ma taqaanaa horta ninkaan aad rabtid inaad dishid ma taqaanaa wallaahi eh, inahu asagu humaamatu bin ufaalin waaye waa melikul yamaama yamaamo boqorkeedii waaye meesha yamaamo la yidhaahdo yuu boqor u yahay wallaahi baan ku dhaaranay in asabtumuuhu haddaad gaadhsiisamad ku asiibtaan bisu'in xumaan adaca wuxuu naga gooy wuxuu ka gooyn qadaca qowmuhu qoomkiisa waxay jarayaan cannaa xaggeenna almiirata raashinkii nooga imaan lahaa ilaa wadadooday u martaa qoraysh wixii waxa ah wa amaatuuna waxay nagu dilayaan juucan baahi ninkan ha nagu taabanina ayaan yidhi ninkan ha nagu taabanina haddaad wax ku asiibtaan xumaan qoomkiisa waxay naga goynayaan miirada waa sahayda waa zaadka waa raashinka wa amaatuuna juucan baahina waa nu dilayaane uma abala uma aqbala kadib way soo qaabileen alqowmu qoomkii calaa humaama umaamay u yimaadeen bacda an acaaduu markii ay ku celiyeen kadib asiyuufa seefihii ilaa kamaadiha galalkoodii ilaa ninka nin la dili kara maba ahaynba ninka nin lagu dhici kara ma ahayn seefii baa galalka lagu celiyey way u yimideen waqaaluu edheen maa bika ya umaamo war maxaa ku asiba umaamo saan ma ahaan jirin nin caaqiloo waxaad ahaan jirtaybe maxaa kugu dhacay maa bika ya umaama maxaa ku asiibay asabawt ma iilatay ma bidciyowday waa inkii diinka ka baxo diinka la galaa la dhihi jira saadi wa taragta ma ka tagtay diinaka iyo wa diina aabbaa'ika aabbayaalkaa diintoodii faqaala wuxuu dhahay maa sabawtu ma aanan ilanin walaakinii laakiin tabactu waxaan raacay khayra diinin diintan u khayr badan tabactu waxaan raacay diina muxamedin sala allahu calayhi wasalam saasuu ugu jawaabay uma ardafa kadibna wuxuu raacsiiyey uu fangeliyey hadalkaa yaquul hadal kale asoo odhanaya uqsima waxaan ku dhaaranayaa birabbi haada albeyti baydkan ee kan ah rabbiga iska lehe innahu sha'niya laa yasilu ilaykum idin soo gaari maayo bacda cawdatii laabashadeeda kadib ilaa ila alyamaamati yamaamo aan ku laabto xabbatun hal xabad oo min qamxihaa saraynkeeda ah hal xabo oo saraynkii iyo qamadigii yamaamo idinkaga imaan jiray il saari maysaan buu dhahay haddaan dib ugu laabto magaaladayda aw shay-un ama shay oo min khayraatihaa khayraadka yamaama ah xataa tattabicuu ilaa aada raacdaan muxammadan can aakhirikum xataa kii ugu dambeeya dhammaantii ilaa moxamed aad raacdaan sarayn iyo qanayd dambe cuni maysaan buu yidhi khayraadkeedana yamaama ilma saaraysiin ictamara waa cimraystay umaama ibn uhaar calىa mar-in min qurayshin meel ay quraysh saas uga arkayaan dhammaantood yuu cumraystay kamaa amarahu buu u cumraystay sidii uu amray alrasuulu salawaatu اllaahi calayh ayactamir inuu u cumraysto wadabaxa wuu gowracay taqaruban u dhowaashuu xoolihiisii u qalay lilaahi alla uu dhowaanaayo shalay muxuu u socday inuu asnaamta wax ugu dhowaado laakiin ilaah buu ugu dhowaaday laa lilansaabi walasmaam nasabyadii iyo sanamadii maya ilaahay dartii wamadaa wuu aaday ilaa bilaadihi beledkiisii fa amara wuxuu amar ku siiyey qowmahu qoomkiisii an yaxbisuu inay ka xabisaan cunaqabateyn baa ku bilaabatay an yaxbisuu almiirata miirada can qurayshin qoraysh xaggooda in raashinka iyo sahayda iyo zaadkaba laga xiro fasadacuu way u hoggaansameen ama way fuliyeen biamrihi amarkiisa waاstajaabuu lahu wayna ka ajiibeen waxabasuu waxay ka xabiseen khayraatihim khayraadkoodii can ahli maka khayraadkii uga imaana ilee maka waa dhulla saxara ah waxayd meel aan wegadamadegano waxba ka bixin waxyaabahay ka soo qaadaan meeshii miirkay bannaanka ka helaan kaasay ku noolaan jireen rixlata ashitaa'i wasayf ayay ku noolaayeen khayraadkii oo dhan baa laga xabisay can ahli maka akhada waxaa ku bilaabatay ama ay akhada waxay bilowday ama ay qabatay alxisaaru cunaqabatayntii alladii faradahu uu ku soo rogay humaamatu calaa quraysh waxay noqotay gudagashay yshtadu inay adkaanayso shay-an fa shay-an tartiib tartiib cunaqabateen baa bilaabatay wax soo degaaya male raashin imaanaya male kow maxaa bilowdaa sicir barar xaaladda markay dhacdo sicir barar baa bilowda fairtafacat اlascaar sicir bararkii kor no sicirkii baa kor noqday sicir barar baa dhacay qof walba kastuu hay wuu laba jibaaray faاrtafacat اascaaru baa kor aaday wafashaa waxaa faafay aljuucu baahi baa ku faaftay fi الnaasi dadka dhexdooda washtadda calayhim waxaa korkooda ku adkaaday alkarbu kurbadii mashaqadii xataa khaafuu ilaa ay cabsadeen calىa anfusihim nafyaalkooda wa abnaa'im ilmahooda min an yahlakuu inay u baaba'aanay u halaagsamaan juucan baahi ilaa baahi laga cabsaday in loo dhinto heerkaasaa cunuqabatayntii korkooda ay ku socotay cinda daalika markaa agteeda katabuu way u soo qoreen qoraysh ilaa rasuuliillaahi rasuulka sala allahu calayhi wasalam bay warqad usoo direen yaquuluuna ayagoo dhahaya inna cahdanaa wixii aan kugu baranay bika adiga wuxuu ahaa annaka tasilu raxima inaad qaraabada xidhiiriso wataxudu aad ku guubaabiso qaraabe xidhiirinta calaa daalika arrintaana dadka aad ku tirtirsiiso wahaa anta waa kaasaa adigiyo qad qadacta waxaad goysay arxaamanaa raxmyaalkeenni faqatalta waxaad kulaysood ku dishay alaabba'a aabbayaalkii bisayf tii badan bay wala xusuustaan aabbayaalkii sayf baad kulaysay mata waxaad ku dishay alabnaa ilmihiina biljuuci baahi ilmihiina baahi baad ku dishay aabbayaalkii sayf baad ku leeshay qaraabadii waad goysay saasay markaa dhaheen waina umaamata bin uhaal qad qadaca wuxuu naga jaray canna xaggeena miratana miradeenii sahaydii buu naga gooyey iyo raashinkii wa waadara binaa wuuna dhibo waa nagu dhibay fa in ra'ayta haddaad aragtay kula noqoto moxamedow an taktuba inaad u qorto ilayh xaggiisa warqad an yabcaa inuu noo soo diro ilaynaa xaggeena bimaa naxtaaju ilay waxaan u baahan nahay fafcal samey moxamedow tuug bilaabeen fakataba calayhi الsalaaةu wasalaam naxariis badnaaya rasuulka waa qoray ilaa humaama bian yuطliqa lahum inuu u sii daayo miiratahum raashinkooda faadlaqahaasna waa u sii daayey markaasaa waxoogaa raashinay heleen dalla wuxuu daa'imuu ku sugnaa humaama bin uhaal mamtadat bihi اlxayaaة intay noloshu jirtay wafiyan oofin badni asagoo ah lidiinihi diinkiisa diinkiisuu aad u oofiye wuxuu faro xaafidan ilaalin badna asagoo ah licahdi nebiyihi ballantii nebigiisii falama اltaxaqa markuu haleelay alrasuulu rasuulku calayhi الsalaaةu wasalaam birafiiqi اlأclىa rafiiqii sare waa markuu nebigu dhintaa loola jeedaa watafiqa alcarabu carabina ay guda gashay yakhrujuuna inay ka sii baxayaan min diin اllah ilaahay diinkiisa zaraafaatin ayagoo kooxa kooxa ah wawaxdaanan io ayagoo keli keli ah wa qaama wuu istaagay musaylamatu lkadaabna uu soo baxay fii bani xaniifa reer bani xaniifa reer bani xaniifa waa ninkaan haddaan ka sheekaynayna dadkiisa nin musaylamo la dhahaa kasoo soo kasoo ka booday oo reer bani xaniifa yadacuuhum asagoo sheeganayo dadka ugu yeeraya ila aliimaani biina asaga la rumeeyo nebi baan ahay buuba yidhiba waqafa waa istaagay humaama fii wajhihi musaylama hortiisuu istaagay wa qaala wuxuu ku yihi qowmi qoomkiisii yaa bani xaniifa reer bani xaniifow iyaakum iska ilaaliya waxaan idinkala digayaa idinka iyo wahaada almru arrintan almudlim ee mugdiga ah alladii laa nuura fii aan iftiinka lahayn musaylama anaa nebi ah soconaya ma ahan buu yidhi iska ilaaliya waa arin dulmi ahoo mugdi ah iftiinna aan markaa lahayn inahu shaniye wallaahi allaan ku dhaartay ama inahu arintu wallaahi la shaqaa'u waa ayaan daro waa nasiib daro ama waa shaqa iyo iyo xumaan katabahu اllah ilaahay uu ku qoraya caza wajalla caza wajalla calaa man akhada bihi qofkii arintaan qaato minkum adinka idin ka mid ah shaqaawannimo nasiib daro ayaad xuma u sugnaanayso naar buu geli doonaa ninkii arrintan qaataa wa balaaun waa imtixaan calaa man lam ya'khud bi qofkaan qaadanin kii diida oo musaylamo ka hor yimaadana imtixaan bay ku tahoo waa waana la cadaabayaa uma kabacdi qaala wuxuu dhahay yaa nebi yaa banii xaniifata reer bani xaniifay inahu sha'niye laa yajtamicu ma kulmaan nebiyaani laba nebi nebiyaani fii waqtin waaxid hal waqti keliya neba nebi ma kulmayaan wa ina muxammadan muxamed rasuulu اllah waa rasuul ilaahay laa nebiya bacdah nebi ka dambeeyaye ma jiro walaa nebiyun yushraku macahu nebi la qaybsada nebinimada asagoo joogana ma jiro maa kaana muxamedin aba axadi min rijaalikum walaakin rasuula allah wa khaatama الnabiyiin nebi ka dambeeyay markaa ma jiro uma kabacdi qara'a wuxuu ku dul akhriyey calayhim korkooda xamiim tanziil اlkitaabi min allahi اlcaziizi اlcaliim suuraddan bilowgeeda xaq iyo miim ilaahay baa yaqaana muraadkuu ka wato tanziilun waa dejin tanziilu lkitaabi kitaabka dejintiisu min allaahi ilah xaggiisay ka ahaatay allihii alcasiizi sharafta lahaa casiiska ee qaalibka ee amarkiisa soconaayey alcaliimi ee cilmiga badnaa haafir اdenbi waa allaha dembiyada dhaafaa wa qaabili اtawbi towbadana aqbala shadiid اlciqaabi ciqaabkiisu adag yahay diطawli hodantinimo iyo awoodna u saaxiib ah laa ilaaha ilaa huu asaga mooye alla kaloo xaqnimo lagu caabudaayeyna ma jiro ilayhi اlmasiiru xaggiisaa loo noqonayaa ayadaha markuu ku akriya uma qaala wuxuu yidhi ayna kalaamu اllahi war aaway ilaahay kalaamkiisii haadaa ee kan ah min qowli musaylamata musaylama qowlkiisa bacdamuu nebi yahay horena waan u soo tilmaano dadkiisu waatay dhaheen waxaan u raacnay casabiya inuu qabiilnimaan u raacnay dadaysi waatay dhaheen rabiica beenlow ah yaa mudar saadiqiisaan ka jecelnahay markaas idha maxamed qur'aan buu keenaaye qur'aankeen markaasuu xoogaa isku tootoosiyey qur'aan ah marka wuxuu isbarbardhigayaa musaylamo qur'aankii uu keenay ee uu sheegay iyo kalaamkii alla subxaana wa tacaala min qowli musaylama uu yidhi yaa ifdacuu qur-aankaanuu keenay rahow buu yidhi rake wuxuu yidhi raki e, rahow naqii qayli dhawaaq maa tanaqiini intaad qaylinaysa qayli buu dhahay in allaal intaad qaylin karto qoaqaaqku dhexdheh biyaha dhexdiisa la sharaaba tamnaciini sharaabkii cabitaanka biyaha aad ku dhex jirta la cabaayo ma mancin kartide ma diidi kartid walalmaaa biyahana tukadiriini ma wasaqayn kartide maantur haddaad ku dhex qaylisana biyahana ma wasaqayn kartid dadka cabitaankay cabayaana qaaqaaqdaba loo dhaafi maayo ku mancin kartid dafdicow qayli rahow qayli saasuu markaa yidhi marna wuxuu keenay alfiilu malfiil wamaa adraaka malfiil wax noocaas haddana yidhi maroodi maroodi maxaa ku ogeysiiyey dhegiis way dherdheeriyi dibkiisu wuu gaabay wax noocaasa ah. markaasay ku qosqosleen dhammaantood eedhe waan ku ognahay inaad bilow tahay odhe waxaa nagala kor yaa difdacu difdacu rahow waxay ninqii qayli ba yidhi u yidhi waa qur'aanu keenay maa tanaqiini intaad qaylinaysa qayli la sharaaba tamnaciini mid mancin karoo diidi kara sharaabka ma tihid وla الmاء ma calawin kartid ma wasaqayn kartid biyahana ثuma اnxaaزa wuxuu koobtay uu dhinac la baxay biman baqiya intii hartay calى الإسlاam iسlaamkoo min qowmihi qoomkiisii ka mid ahaa وamadaa wuu dhaqaaqay yuqaatilu asagoo la dagaalamaya almurtadiin nimankii ridoobay jihaadan jihaad fii sabiili الlah buu ku qaaday waiclaa'i kelimatihi iyo kelimada alla korqaadkeeda fi اlardi arlada loogu korqaado jaza اllaahu ilaahay ha u abaalgudo humaamata bin ufaal can alislaami wاlmuslimiin islaamka iyo muslimiintaba khayran khayr allah oga jaasiyo wa akramahu ilaahay ha ku karaameeyo ha ku maamuso humaama biاljannati jannadii allatii jannadaasoo wucida almuttaquun muttaqiinta loo diyaariyey ama loo ballan qaaday humaamaanu ka baxaynaa haddii rabbi idmo waxaanu geli doonnaa saxaabigii cajiibka badnaa ee gurigiisa rasuulka uu ku degay sala allahu calayh wasalam waa kee waa abu ayuub alansaariyi britolahadi rabbi subxaana wa tacaala wabilaahi towfiiq wallahu subxaanahu wa tacaala aclam